cabsiga iyo dhaqan wanaagga dhaqan wanaag marka la yidhaahdo ma ahan addoommada kaliyahe waa khaaliqa iyo makhluuqa labadaba inuu qofku wanaag kula dhaqmo oo waxa uu kula dhaqmayo allana uu iska fiiriyo waxa uu addoommada kula dhaqmayana uu iska fiiriyo waxaan soo hadalka uu yidhi shiiku wa kaana min hadyi saxaaba wa kaana min hadyi saxaabati saxaabadaa hadyigooda iyo dhaqankooda waxaa ka mid ahaa radia allaahu canhum saxaabada dhaqankooda la raacana qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay inuu dadka raaca raalli ka noqdo jannana geliyo waasaabiquuna alwaluun min almuhaajiriina waalansaar والذين اتبعوهم biixsaani رضي الله عنهم waraduu canhu waacadda lahum jannaatin tajri taxtaha alanhaar saxaabada dadkii diintanu hormaray ee ansaar iyo muhaajiriin ilaahay wuxuu leeyahay iyo dadka raaca intaasaa ilaahay raalli ka noqday ilaahay wuxuu raalli ka noqday oo kali ah dadkii diintanu hormaro ah ansaar iyo muhaajiriin iyo dadka ayaga raaca ayagaa ilaahay u diyaariyey janno webiyaal hoos socdaan ayagaa ilaahay weynaa sii doonaa wax ay ku raalli noqdaan marka qofka muuminka inuu aad u raadiyo dhaqanka saxaabada oo uu barto oo uu dhaqan ka dhigtoo ku dhaqmo si uu u muto ilaahay abaalmarintiisa sidaasaa laazim ku ah wa kaana min hadyi saxaaba saxaabada dariiqadooda iyo dhaqankooda waxaa ka mid ahaa radia allaahu canhum fii adabihim edabtooda maca rasuulillaah rasuulka ilaahay la jirhkiisa ay kula dhaqmi jireen sala allahu calayhi wasalam maa xadiidkii rawaahu uu wariyey anas bnu maalikin radia allahu canhu anas ibnu maalik qaala anas ibnu maalik wuxuu yidhi inna abwaaba annabiyi nabiga albaabadiisa sala allahu calayhi wasalam kaanad waxay ahayd tuqracu mid lagu garaaco biladaafiiri xidiyaha guryaha kale xataa say u garaacaan guriga nabiga uma garaaci jirin haddii mid kamida guriga nabiga uu yimaado sala allahu calayh wasalam gacanta ku dhufan ma cididu gaw gaw gaw ku siina maxay diidayeen nabigiiyo hurdaya inay ka nixiyaan oo uu soo boodo ama qof kaloo guriga hurdaya ehelkii nabiga ay ka nixiyaan maxay rabaan nabigii sala allahu calay waslm hadduu soo jeedo cididaanu maqlaa oo u soo baxa hadduusan soo jeedin inay argagixiyaan ma rabaana waa ka laabanaya ta ciddida fooddeeda saas u yidhaahdaan saddex goor ayay sugayaan hadduu soo baxo wuxuu soo baxay asagoon argagixin awalba diyaarsanaa haddii la waayana macnaheedu waa inuusan diyaarsanayn oo mashquulsan yahay ayagoo raalli raallihay laabanayaan ayagoo raalli ah ay laabanayaan ilaalin ay nabiga ixtiraamayaan sala allahu calayh wasalam iyo eelkiisaba xadiidkan rawaahu lbukhaari yaa wariyey fi ladab lmufrad raqamka kun iyo sideetan wa صaxaxahu اlalbaniyu sheekh naasirdiin albaniya wuxuu ku saxiixiyey fii silsilati axaadiidi صaxiixa raqamka laba kun sagaashan iyo labo ey innahum saxaabadu lam yakuunuu maysan ahayn yatruquuna kuwa ku garaaca baabahu nabiga albaabkiisa darqan garaacid garaaciddaasoo caniifan adag garaacid oo adag ma garaaci jirin walaa kaanuu mana aysan ahayn yaqifuuna kuwa istaaga cindahu albaabka agtiisa saariqiina xaalay qaylinayaan suulka loona soo bax ma dhihi jirin war guriga ma la jooga maya ma qayli jirin albaabka agtiisay tartiib istaagayaan albaabka isku taagi mayaan maxaa yeele daldalool inuu leeyahay aad dhici karta dhinacay iska marinayaan markaasay faraha foodooda gow gow gow ku siinayaan qayli mayaan yaa jooga ima ma dhahayn gow gaw gow hadduu soo jeeday waa u imaana waxay rabaan asaga inaysan argagixin eelkiisa hurdaa argagixin hadduusan soo jeedin waa ka laabana ey inahum saxaabadu lam yakunuu ma ahayn yadruquuna kuwa garaaca baabahu albaabkiisa darqan garaacid garaaciddaasoo caniifan adag walaa kaanuu saxaabadu maysan ahayn yaqifuuna kuwa istaaga cindahu cindalbaabi albaabta agtiisa saarikiina xaalay qayliyayaan bileyli habeen kuma qayliyi jirin walaa binahaari maalinna kuma qayliyi jirin liikhraaji inay soo bixiyaan bacda ixraaji la dhibidiisii ka gadaan dii la qayliyo waxaa imaanayda iyadoo la dhibay inuu soo baxo ah, maalan waa hurdaayey waa argagaxa waa soo baxa marka isagoo la dhibay inay soo bixiyaana ka dhalanay taas ma samay jirin marka uguma qayliyi jirin liikhraaji inay soo bixiyaan bacda ixraaji la dhibidiisa ka gadaal qofka haddaad argagaxido waxa weeyaan isagoo dhiban oo aad dhibtayuu soo baxa bal kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu yatruquuna kuwa garaaca baabow albaabkiisa barqan garaacid garaacidaasoo ladiifan qiraya garaacid aad u qiraya oo tartiib oo ladiif ah fa in kaana hadduu yahay mustayqidan mid soo jeeda samicahum wuu maqlaa bilaa fazacin argagax la'aan isagoon argagixinoo nicin uu maqlaa hadduu soo jeeday markaas markaasuu soo baxaa wa in kaana hadduu yahay naa'iman mid hurdaayana lam yamnachu u diidi maa nabiga addarqu garaacidda allatiifu qirada yar raaxataw raaxadiisa u diidi maa walaa raaxata man qof raaxadiisna u diidi maa filbeyti guriga ku sugan garaaciddii ood qirada yareedoo tartiibkaadi laba faa'iiday leedahay hadduu soo jeeday waa maqlaa asagoon argagixinu imaana hadduu hurdaayeyna hurdadiisii laguma argagixin eelkiisi guriga joogayna lama argagixin ee waxa weya way ka laabanayaan bal kaanuu saxaabadu waxay ahaayeen yatrukuuna kuwa garaaca baabahu albaabkiisa darqan garaacid garaaciddaasoo latiifan qira yar fa in kaana hadduu nabigu ahaaday mustayqidan mid soo jeeda samican waa maqlaa bilaa fasa'in argagax la'aan wain kaana hadduu ahaa naa'iman mid hurdaayana lam yamnachu nabiga u diidi maa adarqu garaacid alladiifu qirayar raaxatahu raaxadiisa u diidi maa walaa raaxata man qof raaxadiisna u diidi maa filbeyti guriga ku sugan wa fii haadaa dhaqankaa saxaabada daliilun wax tusaya ku sugan calaa annahum saxaabadu kaanuu inay ahaayeen laa yasiiduuna kuwaan ka siyaadin calaa darqi garaacid biladaafiiri ciddiyaha lagu garaaco wa xadiikaas w fii haadaa xadiidka dheh wa fii haadaa xadiidkaas daliilu wax tusayaa ku sugan calaa annahum saxaabadu kaanuu inay ahaayeen laa yasiiduuna kuwaan ka siyaadin cala darqi garaacid biladaafiiri cidiyaha lagu garaaco fa in kharaja hadduu soo baxo nabigu ilayhim saxaabada fadaaka waadixun taas waa si cad waa siday rabeen hadduu soo baxo jawaabkiiya layska xadf fa kharaja ilayhim hadduu soo baxo fadaaka waadix wa ilaa hadduusan u soo bixin insarafu waa gadoomi jireen walxaal nufuusu nafafyaalkoodu raadiyatun ay qanacsantaho raalli tahay hadduusan u soo bixinna ma dhiij waana ka laaba kara waa soo lugo-ay mar kale miya haddana imaw miya ee ayagoo raalli ah ay lama jireen sababtuna waxay tahay qur-aanka qaabkaas u hadlaya qur-aanka wuxuu sheegayaa guryaha islaameed marka la garaacay marka koobaad idan la dalbo marka hore la salaamo idan la dalbo haddaan lagaa furinna aada laabato arintaasna ilaahay dembi dhaaf kugu siinayo dembi dhaafaa lagu helaa mar kasta oo ay aayad maqlaanna aayaddu waxay dareemi jireen ayaga inay la hadlaydo waxay jeclaayeen inay dhaqan ka dhigtaan waa sida ilaahay raalliga uga noqday aayad kastoo kitaabka alle ka mid ah waxay dareemaan qof walba isaga inay la hadlayo ku dhaqmidda uu ku dhaqmayo ku faraxsany hadduuba inta guriga laga furi waayo laabto wuxuu le oh, aayadaasaad maanta ku dhaqantay alxamdulilah farxaday u baynamaa dadka aan iimaankaas lahayn ama iimaankoodu daciifka yahay uu murugsan isagoo murugsanu laabana wejiga kaduuda waa soo lugay dhibaa igu dhacay bal berrimiya hadana soo laaba saan yeela ma fahmaayo asabu waxa uu ilahay agtiisa keelay wuxuu fahmaa kaliya adduunyada un kaliya taasna waa sifada gaalada lagu yaqaan yaclamuuna daahiran min alxayaati اddunya wahum can ilaakhirati haafiluun ayagu nolosha adduunka waxa ka muuqdan yaqaane haddii dantiisa adduun gaalku gaaro waa farxadiisa haddii uusan dantiisa adduun gaarin waa murugadiisa adoo muslima inaad dhaqankaas yeerataa waa fadeexo waxaa la rabaa muuminka farxadiis waa markuu ilaahay adeeco hadduu maanta aayad ku dhaqmo waa u farxad hadduu xadiid ku dhaqmo waa u farxad guul iyo gacmo buuxay u tahay maanta dembi ka dhaco ilaahay caasiyo waa waa u murugo iyo musiibo muuminku waa dhuuncaas marka haddii guri inta garacaan laga furi waayo ayad waxay sheegayday laabo sidaasaa naftaada u dahirnaan badane waafaxa wuxuu leeyahay maanta aayadaadba waafaqday alxamdulilah isagoo faraxsan iska laaba isagoo faraxsan uu laabana fiiri fain kharaja ilayhim hadduu soo baxo fadaaka waadix wailaa hadduusan u soo bixin insarafuu waa gadoomayaan walxaal ayay gadoomayaan nufuusuhum nafafyaalkoodu raadiyatun ay raadi tahay hayru mustakbiratin mid isla weyn kayrkeed ay taysan isla weynayn wa fii haadaa laabashadaas taskiyatun dahirida ku sugan linufuusi nafyaalkooda ugu suganta laabashadaas waa aayad qur-aanku dhaqmideed marka naftooda ilaahay ku dahiraa dembi dhaafay ka helayaan waa u farxad iyo gacmo buuxa iyo guul weyn maxaa yeelay lianna allah allah yaquulu wuxuu leeyahay iska daa haddii lagaa furi waayo gurigaad garaacday markaasaa la iska laabo lagaa furi maayeen annaga qofkasta u arkaya gurigaad garacday saaxiibkaa joogay markaas li waa kuma waa hebel laabo orod laabo maanta lagaa furi maaye colaada ka dhacda dib la isku salaami qur-aankuna si u hadla bal fiiriye qur-aanku qaabka u hadla fiiriye ilaah wuxuu leeyahay wain qiila lakum haddii layna yidhaah irjicuu laabta farjicuu laabta ha gurigaad soo garacday lagama wa aamusinba oo lagula hadlo waa kuma hebel miya ha yaada rabtay hebelaan rabay orod laabo ilahi wuxuu leeya laabo hadii loo haa laabo sidaasaa naftaada dambi dhaaf ugu jira maahan colaad inaad ka qaaddo maahan inaad cudur ka qaaddo maahan inaad hebel ay xumayso xun ii galay si xunku masaa kuu gal qofkanoo mashquulsanaan kara waa xanuunsanaan kara dan kalu lahaan kara ballan kalu lahaan kara ma karate laabo haddii lagu yidhaha laabo adoo raalli hadday raalli noqon weydo ood cara iyo ka qaaddo waxay tusayna idaadan qofkii qur-aanka ku dhaqmay ahayn adugu amarkii allena aadan qaadan taasay ku tusayna bal fiiriya qur-aanku siduu u hadlay qur-aanku aduu kula hadla waa la dhegeysta qaabka u hadlaa bal qur-aanku bal eday qur-aanku inaad isku dari ku socotaan haddaad isku dari ku socotaan alxamdulilah haddaadna isku dari ku socon ku laabo dariiq wa fii hadaa laabashada taskiyatun ayaa ku sugan dahirid linufuusihim lianna allaha alla tacaala lianna allaha alla yaquulu wuxuu leeyahay wa in qila lakum haddii laynin yidhaahdo irjicuu laabta farjicuu laabta huwa laabashada askaa lakum idin dahirnaan badan wallaahu allena bimaa tacmaluuna waxaad samaynaydaan caliimun waa mid u ogaan badan alla waa idin ogya haddaad intaa laabato qalbigaaguna uu caafimaad qabo ilaahay qalbigaagu waa daalcana wuxuu og yahay inaad ku faraxsan tahay ku dhaqmidda ilaahay kitaabkiisa Ah, inaad ku faraxsantahay haddaad cudur iyo colaad ka qaadana alla wuxuu ku og yahay inaadan ku qanacsanayn xukunka ilaahay iyo kitaabka alle ilahay waa ku daalacana wa fii adabihim saxaabada aadaabtooda iyo dhaqankooda haadaa oo kana istijaabatun ajiibid a ah ku sugan ajiibiddaasoo sariixatun cad likitaabillahi ajiibaya kitaabka alle ajiibaya kor u qayli laabaha dilayna waa laabanaya dilaga furi waayo waa laabanaya waa ku dhaq mid kitaabka alle wa fii aadaabihim saxaabada dhaqankooda haadaa oo midkaana istijaabatun ajiibid ah ku sugan ajiibidoo sariixatun cad likitaabillaahi ajiibaya maxaa dhacay lianna allaha alle tabaaraka qayrkiisaa batay wa tacaalaa waa sarreeya yaquulu wuxuu leeyahay ina aladiina dadka yunaaduunaka kuu qayla dhaaminaya rasuulka suubano min waraa'i alxujuraati qolalka gadaalkoodan kaaga qayliya agarun badankoodu laa yacqiluuna wax garan maya kuwa nabiga inta guriga gadaalkiisa istaagn rasuulka allow noo soo bax noo soo baxna dhegaysane taad noo soo baxdo waa ku ammaanaynaa qof qiimale baa tahay qofkaan ammaanaana waxa weeyaan magac iyo sumcad fiican u helaa qofkaan ceebaynana waa u dhammaatay soo baxyaana ku caayin kuwaad dhihi jirta guriga dhabarkiisa istaagaan qaaraad dhihi jire qaaraad dhihi jire ilah wuxuu in aladiina kuwa yunaaduunaka kuu qayla dhaamina kuu dhawaaqa min waraa'i اlxujuraati qolalka gadaalkooda kaaga dhawaaqa agaruhum badankoodu laa yacqiluuna wax ma oga walow goor annahum ayagu sabaruu ay dul qaada lahaayeen xataa takhruja ilayhim ilaa aad u soo baxdo lakaana sabarkaas a ahaa lahaa khayran mid u qayr badan lahum ayaga inay sabraan dul qaataan saasa u ayr badnaa lheed saasa u qayr badnaa laheed walow anaam kuwa qayliga sabaru ay sabri lahaayeen xataa takruja ilayhim ilaa aad u soo baxdo lakaana sabarkaas wuxuu ahaa lahaa khayran lahum mid u khayr badan wallahu ilaahay kafuurun waa mid dambi badan oo kuwii qayliyay hadday toobad keenaan waa u dhaafaa raxiiman waa la naxariis badan waqad naزlad way soo degeen haadihi aayaatu aayadahan waxay ku soo degeen fii rajulin ninkoo min alacraabi reerbaadiyaha ka mid ah nin reerbaadiyaha ka mid ahaa oday aha nabadoon ahaa ayay ku soo degeen aayadahanu jaaءa waa yimid ninkaasu munaadiyan xaalu u dhawaaqa annabiya salى اlahu alيه wasalam bisawtin murtaficin cod aad u sareeya cod dheer isagoo nabiga ugu dhawaaqaya ayuu yimid jaaءa ninkaas waa yimid munaadiyan xaal ugu dhawaaqa annabiya salى اlahu alيه wasalam bisawtin cod codkoo murtaficin sareeya fa can اlaqrac ibni xaabis ninka leha aqrac bin xaabis waxaa laga wariyey annahu aqrac naadaa waa u dhawaaqay rasuulalahi rasuulka ilaahay sala اllahu calayh wasalam min waraa'i اlxujuraat qolalka gadaalkoodu uga dhawaaqay faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allah uu yidhi falam yujibhu uma jawaabin rasuulu lahi sala اllahu calayh wasalam rasuulku uma jawaabin faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allah alaa baraarib uu yidhi yaysan arrintaanu fudaydkugu gelin inna xamdi ammaantaydu zayn waa qurux qofka aan ugu ammaano quruxay u tahay magac iyo sumcad uu ku hela wa ina dami shaynun dhaleecayntayduna waa foolxumo qof haddaan anugu dhaleecayo u dhammaad xumo aan ka harin aan raacayda ah. wa ina dami ceebayntaydii dhaleecayntaydu shaynun waa foolxumo faqaala rasul lah wuxuu yidhi sala اllahu alay slam daaka allahu caza wajal maya sifadaas allaale qofka ku ceebeeyana ay u dhammaatay ku ammaanana uu guulaysta waa alle sifada aad sheegayda adigu meli qofka hadduu ilahay agtiisa uu ka ammaanan yahay waad guulaysay hadduu ilahay agtiisa ka ceebisanyana dadkuna hadday ammaanaan waxba u tarin war sifadaas aad sheegayda odayahu melihid saasuu ku yidhi rawaahu axmed ayaa wariyey juska saddexaad afar boqol siddeetan iyo sideed oo rawaahu tirmidiyaa wariyey raqamka saddex kun laba boqol lixdan iyo toddoba can ilbaraa'i bni caysibi ka wariyeen wa saxaxahu albaaniyu sheekh naasudiin albaanina waa saxiixiyey fiihi wuxuu ku saxiixiyey tirmidiga wa macna alxadiid xadiidka macnihiisa wuxuu yahay ana haada alacrabiya reebaadiyahan khawafa nabiya nabigu u goodina cabsigelina nabigiiu oo u caga sal اlahu calيه wasalam wuxuu ka cabsi gelina min damihi inuu caayayo lahu nabiga in huwa nabigu lam yujibu hadduusan u jawaabin id naadaahu marka uu u dhawaaqo khawafo nebiya nebiga ayuu cabsi gelin ana haada alacraabiya midkan reerbaadiyaha ah khawafa nebiya nabiguu ku cabsi geliyey sala allahu calayh wasalam min damihi inuu dhaleecaynayo ee caayayo lahu nabiga in huwa nabigu lam yujibhu hadduusan u jawaabin id naadaahu marku u dhawaaqo waraqabahu nabiga wuxuu ku danac geliyey waraqabahu nabiga wuxuu ku danac geliyey fii madxi ammaantiisa wuxuuse nabigu inaad ammaantaa jeclaado in huwa nabigu ajaabahu hadduu ajiibo markuu u dhawaaqo fa aclamahu ninkii wuxuu ogeysiiyey annabiyu faaclamahu ninkii wuxuu ogeysiiyey annabiyu sala allahu calayh wasalam ana dama ceebta waalxamda ammaanta alxaqiiqiyeyni oo dhabtaa inamaa wax kale maan huwa kaas dhabtaahu maasha weeye kaana ka ahaaday min allahi ilahi xaggiisa laa min albashari wax bashar xaggiisa ka ahaaday ma axadka ammaantiisa ay haddii uu ku ammaan aada guulaysatay hadduu ku ceedeeyana ay kuu dhammaatay waa khaaliq maaha basharka saasaa nabigu ogeysiiyey wallahu subxaanaه wa tacaala aclam wsala اllahu wslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed